almajlis aلthaamin cashar bacda almiyatain min majaalis iqra wa sharxi kitaabi suna nasaa-i fii leylati اlarbicaaءi almuwaafiq lلثani wاlcishriin min shahri safar cami alf rbac miya waثalaaثin wa arbaciin hiljada mustafa salى اllahu عalayhi waali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنة الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلس كلابا بقول يتمنى إسدادات يا مجالس الملك شرعك من كتاب سنة النسائي habeenkan oo habeen arbica kuna beegan laba iyo labaatanka bish safar kun afar boqol iyo saddex iyo afartanka jir nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu saydi wadabaa'ix ayaan kusoo jirnay ugaarta iyo gowracyada baabkan waa baabka todoba iyo labaatanaad addabucu aw baabu addabuci dhurwaaga ayuu baabkan u baab yahay dabuca markii aad fiiriso qawaamiista iyo markii sawirada caadiga ah oo waxaa weeyaan eh, magaciisa ku lifaaqan la eego waa dhurwaaga caadiga ah marka qaar qawaamiist ka mid ah dhurwaagii ayaa waxaa weeyaan dabuca ayaa wax sifo waxay ka bixinayaan iyo tilmaam tilmaamihii aan anaga naqaanin ka yara duwan ay ka bixinayaan oo waxay ku meydka ayuu faagtaa meydka ayuu muxuu ahaa qubuurta ayuu faagtaa dhurwaageenna caadiga ahaa marka meydka miyuu faqan jiri miyaa lagu yaqaana qodob waa qodobkaas qodobka labaadna yacni micidiisa kuma noola qaar baa ku dhihi micidiisa kuma noola oo wuxuu ku nool yahay micidiisa bas ma ahan oo kaalmo kale u baahanaya oo aada uma tabar badna ay leeyihiin dhurwaagana waa taqaanaanoo muxuu aha annaga waddankeena jooga oo naqaano ma sahlana qaarkiis waxaa weeyaan eh, libaaxa iyo xataa xoolaha weyn geela iyo xataa mararka qaar waa suuragal inuu dhibaato u geysto ari iyo iyaga iyo loo muxuu ahaa biyo uma kabanay marka dhurwaaga marka wuxuu ugu dhow yahayna ma muuqato laakiin waxaan is idhi wallaahu aclam dhurwaaga markuu gobolkeenna jooga si ayuu yahay markuu gobol kale joogana waa si ka duwan hadda geeloo kale kaba soo qaad geeleenna hadda oo geel soomaaliga ah waa geel aad aragteena wuxuu la egyahay iyo quwadiisa iyo aad la yaabaysaan kan hadda australia ku noolna waa taqriiban keena aad uguma foga intaan sawirada ka arkay laakiin geel waxaad arkaysaa burburo calaamo ahaan ah oo waxaa weeyaan laba kurus qaarla iyo mid muxuu ahaa curi ah insaaxa tacbiir oo geelba aan suuradiisa geel iyo taqaanabi aan ahayn marka bi-aad uu ku nool yahay ayaa marka saas yeeshay noocyadii waxaa suuragal marka in dabaca uu dhirwaageen laftarkiisa yahay waayna say u badan tahay laakiin gobollada aad ku kala nool yahay iyo qaaradaha ad ku kala nool yahay in aad kala bedelmo waa suuragal xataa xayawaanaadka libaax waad aragtay laftarkiisa kan africa ku nool iyo kan asiya ku nool mararka qaar waa kala duwan yihiin shabeelka waa lamid noocyo kala duwan ay leeyihiin xitaa bisada caadigaa ah kala duwan marka allahu aclam meel hadda kalo weyn usaa dhirwa aan ahayn ma muuqato qaarna waxay yidhahda dadka waraaba waraabaha dee wax alla wixii wax cuna ayaan kolley anigu aqooni jiray marka qaarna waraabay isagay muxuu ahaa waa tacbiiru اljuzi wa iraadat alkulli ma tacbiiru اlkulli wa iraadat اljuzi inay tahay suuragala lahajaadka kala duwan dhib ma lahan almuhimba halka dhurwaaga la yidhaha ayuu baabkan u baab yahay khulaasada hadalka dhurwaaga aad inaan ugu dheeraana mar rabno marka xadidkaan akhrin kadib ayaan rabaa insha alla khilaafka ku jira hilibkiisa ma la cuni kara mise lama cuni kara inaan saa u ishaaro kadibna aan intaanan ku dhiiqanin aan ka dhexboodo xadiidka afar kun saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alay ramat akhbarna moxamed ibn mansuur aljawaaz waa iqa qaala xadaثana sufyaan ibnu cuyeyna waa iqatun tabt qaala xadaثani ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdi ibn jurayj waa iqatun tabtin rasul idlis can cabdillaahi ibni cubayd ibni cumayr aleythi waa iqa can ibn abi camaar waa cabdiraxmaan ibn cabdilaahi ibn abi camaar alqurashi waa iqatun caabid qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ibn abi camaar saaltu waxaan weyday jaabir saaltu waxaan weyday jaabira bna cabdilaah jaabir oo ina cabdilaahi ayaan weydiy radia allahu taala an can idabuci ruwaaga ayaan wax ka weydii xuunkiisa muxuu yahay hilibkiis ma la cuni karaa ma xalaalbaa mise waa xaaraan fa amaranii wuxuu faray biakliha inaan cuno cunitaankeeda ama cunitaankiisa ayuu ifaray faqultu waxaan idhi asaydun hiya iyada ma ugaara waxyaabaha la ugaarsado in la ugaarsado ay bannaan tahay miyay ka mid tahay ama ay ka mid yahay dhurwaagi qaalu wuxuu yihi nacam ha qultu waxaan idhi waxaad dhihi ibnu abi camaar asamictahu miyaad ka maqashay hadalkan aad ii sheegaysay xukunkan min rasuuli illaahi sala allahu calayh waslm rsulka ale miyaad ka maqashay qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdillaahi nacam ha rasuulkaan aan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka mujadan xadiidkan culimada qaar ayaa sanadkiisa wax ka sheegsheegeen laakiin sida raajixa waa xadiid صaxiixa oo haabita oo nabigeena ka sugan calayhi الsalaatu wasalaam muxaqiqiintana sa ayaday u badan yihiin ruwaaga marka madaahibta afarta ah maxay kala qabaan madhab alimaam shaafici weliba imaam shaafici laftirkiisa iyo ardaygiisa oo muxuu ahaa alimaam axmed bin xambal raximahum اllah labadooda waxay qabaan in dabuca iyo durwaaga hilibkiisa la cuni karo uu xalaal yahay xalaalan ayiban xadiidkan ay deliishanayaan ay deliishanayaan marka haba yaraatay wax ishkaaloo ku sugan inaan lahayn ayay qabaan waa shaaficiyada iyo waxaa weeyaan iyo xanaabilada kutubahooda mutawalaadka ahna si toos ay ugu qorayaan qodobka labaad waxaa weeyaan xanafiyada ama abu xaniifa iyo maalikiyada alimaam malik madhabki labadabada madhab iyaga waxay qabaan inuu xaaraan yahy oon hilibkiisa loo dhowaan karin uusan banaaneen waxay u deliishanaya xadiidka ahaa nabigeenna wuu diiday calayhi الsalaatu wasalaam wax kasta oo mici u saaxiib ah oo dugaagga ka mid a ah in la cuno wuu diiday hilibkiisa wuu diiday iyagana waxay leeyihiin xadiidkan ayaa ka soo reebay xadiidkan ayaa ka soo reeba ay leeyihiin marka masalada waa masalo noocaas mar waad ogeydeeno lisku jijiid oo dad culimo ah isku jijiideen laakiin hadda macno weyn isjiidkaas hadda in laisku dhiibo u baahan ma ahano wuxuusan ugu baahnayn xadiidku cad yahay a'immada afartaha ah ayaa muxuu ahaa kun sano ka hore ka badan kun iyo laba boqoloo sano ka hore ayay waxaa wey isku khilaafeen isku khilaafeen oy muxuu ahaa ku kala ra'yi duunaayeen marka hadda wax in la cosboonaysiy u baahan ama laisku dhibo u baahan ma ahan weyaan marka waxba yaanan lagu sii muxuu ahaa rafaadin ya sheekh koleyba waa tii aan muqadimada ku bilaabayo dhurwaaga caadiga waxaan ahayn suurad kale waa haddii dabuc aad ku qorto hadda ood googal ku qorto dabuc ood sawir tidhaahda dhurwaagun baa kuu soo bixi ee waxaa laga yaabaa isaga laftarkiisa inuu kala duwan yahayo Eh, qaar uu yahay mid iska tabar daranoo macno weyn aan lahaynoon ugaarta aad u aqoonina wax ugaarsan karin oo iska tabar daran gobollada qaar gobollada qaarna keenna waddankeenna jooga suu yahay halis waa kaas ha halis waa ka asaga halis weeyaan marka eh, kolleyba tafsiir kale uma hayno <laughs> libaaxaad cunaya hadda int iskuga taga nacam diib waxaa weyaan waa yeyda wa kan eyga u eg diib waa midkan annaga horaan waxaan xasuusanaa beri markaan axkaamta noola bilaabayy wamaa zilnaa in weli aan bilownahay diibiga diibka waxayna dhihi jireen ruwa ma ahan diibi asaga war ma lahan waa yeyda caadiga ama dadka qaar waxa u yaqaana uuley waa tana yidhahdaan carabka ku lefta oo haddii subaxda iyadoona soo kaadinin sheeka baraaleyda marka ilmaha ahayn alihi jira ayadan soo kaadin haddii ay aroorta kugu soo beeganto hal bay saas kuu leefi lafaada oo muxuu ahaa taxanum ba <laughs> laakiin waxaasila jirada bayda waaba hadli badanoo imtixaan ah marka diibiga waxaa weeyaan ama dibi waa yeyda waa waa dhurwaaga caadiga sidaa weeyaan baabu taxriimi akli sibaac dugaaga in la cuna xaaraanimadiis ayuu baabkan u baab waxyaabahan ugaarta maahan dugaagta waxyaabahan dadka iyo xoolaha iyo cuna oo wa iyaga ugaarsada oo wax dilo in la cuna inay xaaranta baabkan ubaab xadidka afar kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay ramat abarna asxaab mansuur annaysabari waa iqatun tabt qaala xadaana cabdiraxman mahdi waa imaamkii qaala xadaana malik ibn anas imamda alhijra can ismaaciil ibna ah, abi xakiim alqurashi mowlaahum waaiqa can cabiida ibni sufyaan alxadrami waaiqa can abi hurayra cabdiraxmaan saqdowsi raawiyat alislaam can inabi nabigan wuxuu ka wary sala allahu alay waslm qaal nabigen wuxuu yidhi kullu dii naabin mid kasta oo mici u saaxiib ah oo min asibaac duwaaga ah oo micila oo wax mici ku dilo hee fa akluhu cunitaankiisa xaraamun waa xaaraam war cad sooma sidaa weeyaan waa maalikiyada iyo iyo xanafiyada meesha ay ku dhegeen halkaa weeyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay aqbarna isxaq bn mansuur ahay alkwsaj soo ma wmuxamed isaq bn rasul naysaburi waiqatu hab wamaxamed bin tala anasi waiqatu xaafid can sufyaan ibn cuyayna can zuhri can abi idriis caidullah ibn cabdilaahi weeyaan caidullah ibn cabdilaahi alkhawlaani waa ninka isaga xilliga nabigan ayuu dhashay alayh salaa slaam saxaabada kuwooda weyn waxbuu ka wariyey markii abu eh, darda uu dhintay ahlu shaamna isaga ayaa u noqday caalimuha sheekheeda isaga ayaa ahaa raximah llah raxmata waasica hahay can abi idriis alkhawlaani can abi hacrabat alkhushani radia allahu taala ardaha saxaabigaas ayaa uu ka wariyay ana nebiya nabigeena calayi sla slam nahaa inuu diiday can akli kulli dii naabin wax kasta oo mici u saaxiib ah oo min asibaaci dugaagta ah yacni mici wax ku dila waa sibaacdaas marka waxay qaydaysaa waxyaaba badan oo mici u saaxiib ayaa jiro sida geel oo kale iyo wixii la midka ah laakiin mici wax disho oo dugaag ah wax cunta ayaa loola jeedaa weeyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai alay amat akhbarana cmr بن cثmaan الquraشhi mowlaahum waa saduuq qaala xadaثna baqiyaة bn wlid waxaa weya saduuq kaثiiru tadliis can ضucafاء can baxiir ibn sacd اlkilaaci waa iqaة habt maxaa idiin qoran baxiir kadib ahay yaxyadaas meesha laa maxala laha min alcraab yaxdaas muxuu aha iska xariiqa can khaalid ibni macdan alkilaaci iqatu caabidun yursilu kaiira can jubayr ibn nufayr alxadrami iqatu mukhadramu jaliil can abi taclabat alkhushani radia allahu ta ardah raxima jamica ruwaat qala wuxu yhi abu taclaba qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm laa taxilu ma banaana annuhba dhicitaanka iyo boobka wixii la booba waxa iyaga lama ogolo weyaan boobka maxay ta marka qof muslim xoolihiisa oo xoog lagu qaato waa boob qof musta'man oo la magangeliyey oo dowladda islaamka ee dalka lagu nabadgeliyey in xoolihiisa la boobana mustamanka oo magangelye haysto sidoo kalena qofka mucaahadka ah mucaahadka mustamanka iyo dimiga kan ooba racyadda islaamka ka mid ah dowladda islaamka racyadeedu ka mid ah waa waxaa weyaan waa yahuudi ama nasraani kadibna bulshadaas ku nool ayuu ka mid yahay xoolihiis lama ogola gaalka xoolihiis hal mar unbaa loogeli waad ogsoontiino waa markii lala jihaadah oo xarbi u yahay marka ayada weeyaan laakiin inta kaleba lama ogola marka boobkaas lama ogola ayuu nabi sal slm laa nuhba laa taxilu ma banaana nuhba boobkii ma banaana xoolii lasoo boobay xaaraan weeyaan walaa yaxilu mana banaana min asibaaci dugaaga kullu diinaabin mid kasta oo mici wax ku dila ku ugaarsada lah isna ma banaana heebkiisa walaa taxilu ma banaana almujahamatu tan la baktiiyey inta lagu fadhiistay juima calayha inta lagu fadhiistay ama wax culus la saaray saa lagu baktiyey waxaa weeyaan ilibkeeda waa xaraan lama ogola waay baabu اidni fasaxlaysu fasaxayu baabkan u baab yahay fii akli luxuumi اlkhayli fardaha hilibkooda in la cuna uu bannaan yahay idin lisiibn ayuu baabkan baab yahay fardaha waxaa la weydiin doonaa kolleyba ummadda soomaaliyeed dadka hadda fardaha ay ku dambeeyeen ila hadda ummadda dad badan oo ka mid a ah, mxu ah, fardihu ay khalaas way isdeeyeen marka ummadda soomaaliyeed fardaha ma cunaan mise ma cunaan xaaji xaaji cumar ma arkin sooma ah, sheeka oo in la cuni jiray gabar wa ka bixi miya oo loo gowra mehed sheeko nocaas waa la sheegi jiray aye lagama cuno xaggaas fardaha xaggiina ay ku dambeeyeen mogti a a a faras axsanta alcumuum marka kule annaga horta hilibkiis looma baahnanoo geeli iyo adduunka la iska haysta moogta midda kale eh, dagaalka iyo orodka iyo hawlaasan looga maarmin waaba qiimaha ha ha ha hay axsanta ha hadda waxa la isku hay taa wayaan waa noo imaan doonaa insha allah tabaaraka wa tacaala midda kale kaba soo qaad hadda faraska miiqaa neefo geela lagu lagu lagu iibiyaa faraski an neef oo geelah soo ma a yani kaba soo qaad halkii aras miiqa neefoo geel lagu gadi ya sheekh may hadda dee mogta xaaladu isbadasho wey laakiin asal ahaan halkii faras dhowr neefoo geel wa kaas shan geel axsanta marka marka nin faras oo hilibkiisu yaryahay inuu gowraca rit m corona <laughs> oo shan iyo saddex faras udhigba waay adabo marka faraska marka xukunkiisa haddaan u tegayna aan dhegaysana alidnu fasax lisu fasax fii akli luxuumi اlkhayli fardaha hilibkood in la cuni karo xadiidka afar kun saddex boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadis saxiixa qaala imam nas abarna qtay bn saciid وأحمد بن عبدة الضبي ثقة رمي بالنصب قال وحينا حدثنا حماد بن زيد بن درهم وثيقة ثبت عن عمر وهو بن دينار وثيقة ثبت حجة عن محمد بن علي بن جع... أبو جعفر الباقر وهي وثيقة فاضل محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ويان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحير جابر بن عبد الله نهى وديدي وذكر وحشق رسول رسولك الله أيو شيء يعني النبي ميو دهي مثل رسول كو دهي magacii wuxuu dhahay ayaa marka aad uusan hubin marka wuxuu leeyahy wadakara wuxuu sheegay rasulah rasulka ayuu sheegay naha rasulah camal waa yani yowma khaybar maalinta khaybar can luxumi xumri dameeraha hilibkooda ayuu nabiga reebay ala sl in la cuno wa adina nabiga wuxuu idmay ood u ogolaaday saxaabada fi lkhayri fardihi in la cuno xadiidka afar kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa ala akhbarna qutay ibn saciid qala xadana sufyaan ibn cuyeyna can amr dinaar can jaabir bn abdillah radi allahu tacala anhuma qal jaabir xadidka waa rubaaci qال wuxuu yhi أطcمna رasuل nabiga al yaa نquudi sل sل rsulka ale لحuuma الkhayli fardaha hilibkooda ayuu نquudiyey وanahaana wuxuu noo diiday can لحuumi الxumri dameeraha hilbahood ayuu nabiga noo diiday calayhi الصلاaةu وaسلاam ujeedan waaya xadiidka afar kun saddex boqol sagaal iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم نسي أخbarna الxuseين بن xurayث الkhuzaaعي wa ثiqة qala xadثna الفضل بن موسى السinاni wa ثiqة tabta رubama أqرب عن xuseين muxamed bn muslim tadrus wa iqawaa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala anhuma halkaas markuu istaagay ayuu dib usoo bilaabay wa camar ibni diinaar abu zubayr soo kama warin jaabir sidoo kale waxaa ka wariyay wa camar ibni diinaarna can jaabir wa can abi najiix ibn abi najiix cabdullahi bn abi najiix athaqafi oo iqatu rumya bilqadar wa rubama dallas ahaana wuxuu ka wariyey can cataa can jaabir ayuu ka wariyey intaasoo ariiq ayaa lagu wariyey qaala wuxuu yidhi acmana jaabir ayaa dhihi can jaabir qaala wuxuu yidhi jaabir acamana wuu nuqudiyey rasu rasulka sal slm yowma khaybara maalinta khaybar luxuuma alkhayli farda hilibkooda ayuu quudiyey uu noo nasiiyey wanahaana wuxuu noo diiday nabigena sal sl an luxuumi alxumri fardaha ama dameeraha hilibkooda ayuu noo diiday nabigeena ala sl slam xadiidka saddex kun afar boqol iyo saddex boqol iyo afar kun saddex boqol iyo soddonaad waa xadis saxi isnaad qaala imam nasai alي abarna cali bn xujr wa iqat xaafid qala xadana cubaydlah wa ibnu camr الرقي وثقة فقيه ربما وهم قال حدثنا عبد الكريم ابن مالك الجزري وثقة متقن عن عطاء بن أبي رواح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قاله لجابر كنا وحنه نأكل كوعنا لحوم الخيل فرده بكوضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك اللي حل جيسة أيان عن جرني حديث كمرك اللبات وبابك أوه حديثك جابر أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم waa mutafaq calayh bukhaari muslim isku waafaqeen marka asal ahaan hilibka fardaha waa xalaal weeyaan axaadiista ku soo aroortay in aan muxuu ahaa xaaraan u yahayna oo noo imaan doontan waa axaadiis daciif ah. sidaa darteed marka luxuuma alkhaylka waa la cunaya oo haddii la hela horta baabu taxriimi akli luxuumi alkhayli fardaha hilibkooda in la cuna inuu xaaraan yahy ayuu baabkan u baabiya lakin xadis ku so aroortay waa xadiis daciifa ah xadiidka afar kun saddex boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiis daciifa qaala imam nas abarna isxaaq bn ibraahim alxamdali weyaan qaala xadaanaa baqiy bn waliid qaala xadaanii hawr hawr ibn yaziid alkilaaci waa iqatu dabtun rumiya biاlqadr can saalix ibnu yaya can saalix ibni yaxya ibn almiqdaam ibn macdi yakriba waa layin can abihi aabihiis oo yaxye ah waa mastuur can jadihi awowgiisa o saxaabiga jahiilka ah almiqdaam ibnu macdi yakriba radia allahu ta arda can khaalid ibn waliid ayuu kasii wariyey waa riwaayat saxaabiyin can saxaabi weeyaan can khaalid ibn waliidin alqurashi saxaabigaas anahu khaalid ibn waliid sayf ullah almasruul weeyaan samic wuxuu ka maqlay rasul rasulka sal slam yquul isagoo le laa yaxilu ma banaana aklu luxuumi khayli farda hilibkood in la cuna iwalbiqaali mxuu ahaa baqashi iwalxamiir dameerihi intaba lama ogolo weyaan laakiin xadiidka waciif wadaciif laa taqoom caleyh alxuja xadidka afar kun saddex boqol iyo labaiy soddonaad waa daciifa qaala alimam nasai an akhbarna kahiir ibn cubayd almadxaji waa qaala xadana baqiy ibn waliid can thawr ibn yaziid alkilaaci iqatu tabtun rumiya biاlqadar can saalix ibnu yaxya ibn miqdaam ibn acdiyakrib can abihi can jaddihi can khaalid bn waliidin intan waana soo mareen radia allahu tacala canhum ana rasul rasul kal sal slm wuxuu diiday can akli luxuumi lkhayli farda hilibkooda in la cuno ayuu diiday walbiqaali iyo baqashi walxamiiri dameerihi wa kulli diinaabin mid kastoo mici u saaxiib oo min asibaaci dugaagta ka mid oo micida ku ugaarsado intaba nabigeena waa diiday alai sl slam xadiidka afar kun saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiix isnaada qaala alimaam nasai alint akhbarna moxamed ibn mthan alcanasi wa iqaة xaafid can abdiرaحman بn mahdi waa imaamka can sufyaan aلthawri can cabdilkariim ibn malik aljazari wa iqaة mutqin can aطaa bn abi rawax can jaabir bn cabdilah radi اlahu ta anma qal jaabir kunaa waxaana naakulu kuwa cuna luxuuma اlkhayli fardaha hilibkoodaan cuni jirnay qultu waxaan idhi yaa dhihi cabdilkariim ayaa yaa dhihi albiqaal akuntum taakunuuna albiqaal fardaha ma cuni jirteen baqashi miyaad cuni jirteen cafwan baqashi miyaad cuni jirteen qaala laa maya xadiidka marka intuu ku habboonaa wuxuu ku habboonaa alidnu fii akli luxuumi alkhayl kor ayuu ku habboonaa marka baabkaas ka baxnay marka waxaan ugu baxnay in fardaha hilibkooda la cuni karo oy bannaan tahay sidaa weeyaan khilaafna uu ku jira طabcan baabu taxriimi akli luxuumi اlxumri baabu taxriimi akli luxuumi اlxumri اlahliyati dabeeraha caadigaho gurye joogta ah oo ehelka ama eh, gurijognimada loo nisbeeyey hilibkeeda in la cuno xaaraanimaysa baabkan u baabaya baabu taxriimi luxuumi alxumuri alahliyati dameeraha guryajoogto caadiga ah hilibkooda in la cuna xaaraanimaysa ayuu baabkan u baabaya xadiidka afar kun saddex boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat akhbarna maxamed mansuur الjawاز الkhuزاعي wاثقة والxاrث بن مسكين قراءة عليه وأn أسمع wاثقة تبت لفd له عن سفyان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن علي بن أبي طالب wثiqة فقيه يuqاaل إنه أول maن تkلم بالرجاع الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب weyaan wثiqة isna عن أبيهma aabahood waa محaمد بن علي بن أبي طالب waa ninka الحنفية waa iqatun caalima qaala wuxuu yidhi ibnuxanafiya qaala caliyun sayid caliya wuxuu ku yidhi ibni cabaas cabdulahi bn cabaas radia allahu canhuma ina nabiya nabigeena sal slm naha wuxuu diiday can ilmutca mutcadi waa diiday mutcada waa guurka wakhtiga ku xihan nikaaxa guurka ku xihan weeyaan laba biloodan isqabayna bilaan isqabayna wamaa ilaa dalika kaas muta lama ogola shiicada ayaa ku dhaqanta kuwan imtixaanka ku dhacay wa can luxuumi اlxumuri dameeraha hilibkoodana nabiga wuu diiday calayhi salaatu wasalaam alahliyati ee guryaha loo nisbeeyey iyo gurya joogta ah oo caadiga ah yowma khaybra maalinta khaybar ayuu nabigana xaaran yahay calayhi salatu salaam uu diiday xadiidka afar kun saddex boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri calmtu akhbarna sulayman ibnu daawuud almihri waa qaala xadaana almahri weeyaan iqa qaala xadaana cabdullahi ibn wahab almisri waa waxaa weeyaan xaafid qaala akhbarna yunis ibn zayd alili waa wmalik ibn anas ibn hijr weyan wa usama ibn zayd alleythi mowlaahum waa saduuqun yahim can ibni shaab الzuhri can xasan wcabdالlahi ibnay muxamedi can abihima aabahood wa moxamed ibn xanafiya can cali bn abi طaalib radi allahu taala arda amir اlmuminiin qaala wuxuu yidhi sayd cali nahaa rasul rasulka al wuxuu diiday can mutcati الnisaa'i dumarka guurkooda wakhtiga ku xiran oo mutcada loo yaqaana nabigeena wuu diiday yowma khaybar maalinta khaybar wa can luxuumi اlxumuri dameeraha hilibkoodana wuu diiday alinsiyati ee bini aadanka la nool oo insiga loo nisbeeyey nabigeenna calayhi slat slam hilibkooda ama hilibka dameerahaas in la cuno waa diiday calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka afar kun saddex boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadis saxiixa qaala alimamu nas cali ramat lla akhbarna asxab ibn ibrahim alxandali qaala ambana moxamed ibn bishr alfarafis ayaa la yihahda waa iqatu xaafid qaala ambana cubaydullah ibn cumar alcumari waa iqatu tabt xadiidkuu taxwiil imamka mar labada soo bilaabay wa ambana waxaa noo warramay ayuu alimam nasai alih ramat llah camr ibn cali falas waa iqatu xaafid qala xadana yaxya ibn saciid alqaطaan can cubaydاlaahi ibn cumar cumari can naafic mowla cabdilahi bn cumar bn cumar radi allahu taala anuma ana rasul rasulka sal sl nah wuxuu diiday can xumuri dameerihii alahliyati ee gurye joogtay ahayd yowma khaybara maalinta khaybar ayuu nabigana diiday ahliye marka la leeyahay waxaa meesha laga saarayaa alxumur alwaxshiya tan duurjoogta ah oo dameero farowga caadiga ah ayaa laga saara iyada waxaa weeyaan waa xalaal ayib in sha allahu tabaaraka watacaala nabigeennan hilibkeeda wuu cunay calayhi salaatu wasalaam sida noo imaan doonta xadiidka afar kun saddex boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaamu nasr aleyh ramat akbarana isxaq ibn ibraahim qaala ambana moxamed ibnu cubayd alyaadi wahiqatun yaxfad qaala xadaثana cubaydullahi bn cumar alcumari can naafic bn cumar ana nabiya sal sl nabigeena midlahu xadiidka oo kale xadiidka hore oo kale walam yaqul khaybara khaybar umuusan sheegin laakiin inta kale waa isku mid weeyaan inaha can اxumur alahliya ayuu ku joojiyey ma khaybara unbuu diiday ayuusan ku darin afan xadidka afar kun saddex boqol iyo sideed iy soddonaad wa xadis saxiixa qaala imam nasaي alيه mt abarna mxamed ibn cali maxamed ibn cabdilعlى sancaani wa iqatun xaafi qala xadaثana cabdirazaq ibnu hamaam sancaani wa iqatun xaafi qala xadaثana rashid alasdi wa iqatun habt ah, faadil can caasim ibnu sulayman اaxwr wa can shacbi caamir ibn sharaxil shacbi can bara bn cazib radi allahu tacala anhu arda qal u bara nahaa wuu diiday rasul rasulka al sl sl yowma khaybar maalinta khaybar can luxumi lxumri dameerihii hilib ilbahoodii alinsiyati insiga loo nisbeeyey bini aadanka nadiijan isaga oo muxuu ahaa karsan wanayi-an iyo isagoo ceeriin labadaba nabigeena calayhi salatu slaam wuu diiday maalintii khaybara ayuu leeyahay xadiidka afarku saddex boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadiid saxiixa qala imaam nas caleyh raxmat ullah akhbarna moxamed bn cabdillahi bn yaziid almuqri wa iqa qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna can abi isxaaq ashaybaaniy abu isxaaq waa sulaymaan ibnu sulaymaan sulaymaan ibn abi sulaymaan wa iqa can cabdillaahi ibn abi awfa alasnami waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn abi awfa asabna waxaan helnay oon gacanta ku dhegnay yowma khaybar maalinta khaybar xumuran dameero khaarijan ka soo baxday min alqaryati qaryada ka soo baxday oo tuulada ka soo baxday faabaknaha waan karsannay waxaa ka horeey in la qabto waxaa ka horey in la gowraca hilibkii in la jaro ayaa ka horeysa faabaknaha waan karinay fanaadaa kadibna waxaa dhawaaqay munaadi annabi nabiga cala slam kii uu soo diray oo dhawaaqay ayaa dhawaaqay nin soo adeejiyey nabigeena ala slam muxuu ley ninka asaga ina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam qad xarama laxuuma alxumuri faakfiu اlquduura bima fiiha dhawaaqaasaa yeeli ina rasuula rasulka al sal slm qad xarama wuxuu xaaraam yeelay luxuuma alxumuri dameeraha hilibkahooda wuu xaaraan yeelay faakfiu lquduura digsi digsiyaha iyo dhiriyada gediya oo daadiya bimaa fiiha maca maa fiiha wax all wixii ku jira iyadaba afka dhulka udhiga ayuu nabig yihi sala allahu calayhi waaalih wasalam saasuu soo faray faakfanaaha kadibna anagana afkan dhulka u dhignayoo waan rognay waan daadinay ayuu leeyahay radia allahu tacala canhu arda xadiidka afar kun saddex boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay mt kuna maxamed bn cabdillahi ibn yaziid waa iqa almuqri weyaan qaala xadadana sufyaan ibnu cuyeyna can ayuub ibn abi tamiimati sakhtiyan waa iqatun tabt can muxamed ibni sirin waa imaamkii can anas bn malikin khadima rasuuli lah sal slm alansaari qaala wuxuu yidhi anas sabaxa wuxuu ku waabariistay rasuulka sal slm khaybara khaybar sabaxa wuu ku waabariistay rasul khaybara ayuu ku waabariistay fa ilayna way noo soo baxeen dadkii khaybar degnaa yahuud ahaa waxay sitaan almasaaxiya qalabkii beeraha lagu qodanayay oo muxuu yaambadii iyo wax alla wixii beeraha lagu qodanayay oo lagu shaqaysanay amaba muxuu ahaa geedaha lagu soo guurinaya wamaa ilaa dalik wax alla wixii qalabkii lagu danaysanaya oo beeruleyah iska ahaayeene ayagoo wato marka iska soo oo dhagala-aanna waxba la soconin ay naga hor yimaadeen falamaa goorti ra'awna ayna arkeen qaaluu waxay idhahen muxamadun kadibna maxaa idin qoran waaw muku yeela axsanta sida saxda weeyaan allah yibaarak fiik muxamadun nebi muxamed iyo walkhamiisu iyo waljeyshu ciidankii allah muxamed iyo ciidankii waa muxamadu wاlkhamiisu waa muxamed iyo ciidankiisii saas weyaan iyo ciidankii oo la socday warajacuu waxay u laabteen ilى اlxisni dhismihii adkaa oo guryahoodii iyo deegaankoodii ku hareeraysnaa oo loo aqooni jiray xisni ayay u laabteen yascawna iyagoo weliba ordayaan xisniga dadka tagay meesha la yidhaahdo eh, mambaasa oo dadkiina halkan fadhiya ka mid ama ah, maqli doono meel waxaa ku taana ku taal loo yaqaana fort jesus ayaa ku taalla oo magaalada qadiimiga ahayd eh, mombaasa meesha ay ka bilaabatayba oo xeebta iyo badda saa u saaran waa meel aad u weyn taqriiban ani qiyaastaydo kilomitr waa ku dhowda ama waa nus hal kilomitr taqriiban dhul ku dhow waa ila dhan tahay derbi marka waxaa ku wareegsan aan inaba caadi ahayn meel sarana waa ku taala yar buur ahaana mise derbiga iyagaa saas kor ugu qaaday marka hal albaab baa laga soo galaa waana derbi dheer oo cid gaari kartaba ay yar tahay dhanka marka badda xaggeed iyo dhan walbana meelo yaroo marka muxuu ahaa dirishada ah oo madaafiic ay saaran yihiin ayay leedahay oo hadda madaaficdii qaybo ka mid ah meesha sida u saaran oo hadda waxaa wey meel dalxiis aan loo tago oo taariikhaan loo arka forjidaas maxay ahayd gobolkaas xeebta waxaa haysan jiray oo maamuli jiray niminka loo yaqaanay carabta oo muslimiinta ayaa haysan jiray saciid barqash ka hore waxaan ka hadla waa ka hore gadaal dambe wa kuwa gadaal dambe may waa bortugiiska ka horreey ya sheekh waan soo wadaa marka fortugisaska marka wadankaas marka nimankaas haysan jiray waliba nimanka haysan jiray taqriiban adowla islaamiya cumaaniyiinta iyo dadkaas haysan jiray say u haysteen marka qarniga ay dhacaysay ay dhacays undulus undulus xilliga ay dhacday sbain sbain ay dhacday xilligaasaa weerarka xagga bas kama dhicin intan waa la soo weeraray marka gobolkaas ilaa mozambiq laga soo bilaabay ilaa muxuuha zanjibar lasoo mariy ilaa xeebtan kenya ilaa soomaaliya waddankaas oo dhan waxaa wada qabsaday bortuqiiska ilaa laba boqol oo sana wax ku dhawa haysteen ya axsanta axsanta mantiqadaasoo dhan ay la wareegeen laba boqol oo sana wax ku dhow ay maamulayeen xilligaasa marka waxay dhisteen qalcadan meeshan hadda mabaas ku taal kadibna niminka cumaaniyiinta ah, khayr allah siiye cumaaniyiintii ayaa marka ah, badda xaggeed nin lagu nimin lagu gaara ma ahayn niminkia marka ay soo dhalaareen markaasay ku qaadqaadeen mozambig ay kaga soo bilaabeen ilaa ay kulli ka nadiifiyaan qalcadaas marka fortigisas ay marka ay isku ilaalinayeen ay ku jireen muddo taqriiban dhowr sano ah saddex sano miya taqriiban ayay halkaas ilaa ku u dambeeyey ay oonay kaajo ugu dhex dhintaan kadiba marka ay niminka cumaaniyiinta la wareegeen oo mandiqadaas marka ay saas u haayeen oy ka badbaadiyeen tansiirkii iyo beladii iyo imtixaanka meesha ka jiray iyo dulmigii meesha ka jiray ay ka badbaadiyeen iyagii nimanka hadda loo yaqaana eh, zanjibaar maamuli jirayoo muxuu ahaa eh, loo yaqaano eh, saciid sulaan oo barqash aabihiis sheekh maqlaysa barqash aabihiis waxaa la yihahdaa saciid sulaan saciid sulaan ayaa la yihahdaa waa barqash aabbahiis marka mandiqadaasoo dhan marka muxuu ahaa ayagaa maamuli jiray cumaan oo hadda dalkan cumaan oo taqano khaliij ku yeelo waxaa laga maamuli jiray zanjibaar caasimadda maxay ahayd zanjibaar meesha hadda tanzaniya qeybt ka mid ay ahayd haa mandiqadaasoo dhan ayagaa maamuli jiray markay mandiqadaasaa u maamuli jireen kadibna iyagoo sidii ah ayaa waxaa imaaday oo hayo ilbaxa iyo xadaaradda halkaasay ka jirta hadda waddankan aan joogna xadaaradiisa intay ahayd nairobi ma ahayn walaa naikoro ma ahayn dadkan dad iska uun muxuu ahaa allowsahal ay iska ahayeen allowsahal ay iska ahayeen ummadda ilbaxa ahoo muxuu ahaa aqoonta lah oo dhaqaalaha lah oo maamulka lah ummaddaas xeebta joogta ahayd halkaas ay cilmiga iyo aqoonta iyo wax walba ay yeeleen dhaqaalaha ay yeeleen kuwana waxaa iska meel daakhili ahoo dee ilaahay xaalkeeda ogsoonaysayta duwaagga iyo dadka xataa ay aad waxyaaba badan ay wadaagaan wax badan ay wadaagaan marka xilligii marka ay imaadeen niminka la yidhaahdo gumays gumays gumaystaad imaaday ingiriiska iyo jarmalka meesha a kusoo horreeyeen labadooda isku qabsadeen markii dambena waxaa looga tanaasulay ingiriiska looga tanaasulay xilliga ayadayd waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah laba nin ayaa la soo diray nin waxaa la yidhaha craft ayaa la yidhahdaa ninna waxaa la yidhaha redman labadaa nin labada nin waxaa weyaan waxaa laga soo diray ingiriiska laakiin mid jarmal u ahaa mid kale hadda jinsiyadiis ma aqaan waxay soo mareen suldaanku waxay ku soo degeen suldaan saciid laftarkiis ay kusoo degeen laftarkiis oo barqash abiis markuu barqash baxay kadib moogta markuu baxay suldaan saciid kadib barqash imaaday moogta markay kusoo degeen waxay dheheen waxaan rabnaa inaan eh, dadkan cawaanta ah oon diinta lahayn aan ilaahay barnaan rabnaa oo marka waa kaas onkrishtaamayno waa tabcan moogta kadibna waraaq u soo qoray waraaqda wuxuu ku usoo qoray gobnatoorihii gobolka mambaasa u joogay oo muslimka ahaa kulli waa muslimiin dabcan ayuu leeyahay labadaas nin ha la soo dhoweeyo dadkaas muxuu ahaa cawaanta ahoo dugaagta camal ahay muxuu ay ka soo bixinayaan ay ilaahay barayaan <laughs> ninkii suldaan saciida usoo qori fakrad markaasa mambaasa u imaadayo kadibna meesha free town loo yaqaano oo hadda waxaa weeye rabaay halkaas ayaa marka saldhig ay ka dhigteen iskuulka u horey xilligaas ayaa meesha laga furay waxay ahayd kun iyo siddeed boqol iyo shan iyo afartankii ayay ahayd eh, eighteen forty fiveki ayay ahayd raggaasaa u horey wax iskuul ka furo kadibna iskuulkaas iyaga ah dabcan halkaasay ka bilaabatay markii dambe hawsh way socotay waa tii shirkaddii bariga africa loo albirtaaniya eh, bariga africa loo yaqaanayoo ganacsiyahaan ay kusoo galeen o ay ku yimaadeen eh, bariga africa markay ku yimaadeen eh, tartiib tartiib inyar inyar inyar inyar markii dambana dee ayba ciidamadoodii waxooda la imaadeen ay gumaysi rasmi ah ay waddanka ay gumaysteen marka iskuulaadka marka waad xasuusantihiin oo lama geysan jirin ilmaha lama geysan jirin waxaa loo geysan jira qof kasta oo iskuul gala islaamnimaduu ka bixi jira hadduu muslim yahay hadduu cawaan yahayna wuxuu noqon jiray christian oo noqon jiray lidalika dadka muslimiinta ilmahooda way ka ilaaliyeen inay geeyaan iskuulaadka iskuul ay soomaali gasho iskuulka horey waxaa laga furay magaalada wajeer oo markayd n f d lixda muxuu ahaa degmo oo loo yaqaanay u ahayd caasimad oo saldhig u ahayd n f d marka markii laga furay iskuulkii waa xilliga ingiriiska cid geysata marka ilmihii alla waay abadan shariif qulatayn miyuu ahaa magaciisii kule raggii yaqaana aad u ayaa waxaa laga soo waday zanjibaar laga keenay oo muslim ah oo diinta yaqaano oo waaa warmadan waxay ka cararayaan inay ilmaha ka gaaloobaane waxaad helaysaan iskuulkii lagu kari waaye ingiriiskana u dhig waxaa kalood udhigtaa muxuu ahaa carabigana udhig waa kaas marka diinta iyo adduunka iskugu dhexdar halkiiuu ka furay raggii u horreeyo marka iskuulkaas galay waxaa ka mid ahaa labada nin oo mas-uuliyiinta ahaa oo sanadkii sanadkan aan ku jirna labadaba geeriyooday allah u naxariista eh waa senator yuusuf xaaji iyo chairmanki mxuu sli business community macali ibrahim rag u horey oo iskuulkaas galay ahayen oo shariifkaas uu ahaa ahaa muxuu ahaa macalinkood ahaa marka taariikhda taqriiban ku saabsan arrimahaas waa noocaas marka xisniga waa noocaas marka waaa meesha waxaa noo geeyey xusuunta xisniga marka meel saa u xiran oo qofku usoo dhawaadan de halkaa laga soo toogani oo biyihii iyo baadkii iyo noloshii o dhanna ay dhex taallo ayay ahayd khaybar xilligii jaamacadda aan joognay ayaa laba jeer jaamacadda ay noo qaadeen ina geeyeen xisniga marxab ninka la dhihi xisniga ku jiray oo muxuu ahaa meel dhufaysa noocaased weli way dhisanta buur dhaladeeda u saaran yihi intaad fuulaysa waad kadeedmi rafaadka markaad gasha marka ceelka taqriiban ilaa labaatan mitir soddon mitir ka hoose jooga ee halkaasay ka cabayaan oo hoos muxuu ahaa inay u degaan uma baahnayaan halkaasay degan yihiin marka halkaas isku difaacayaan dariiqo horay ahayd laakiin hadda wixii laga baxde hadda haddii aad muxuu aha xusni kasta samaysata daroon siran baa lagu kor keeni ama diyaaradda lagu kor keeni kadibna waa un ama madfaca lagugu soo tuuri marka hadda xusni wax weyn u gala lama arka nacam aa haa nacam waa sax kolleyba horta waxaa weeyaan jaanibka isaga mta annaga jaanibka mushriqan daa'iman tilmaamayna annaga markaan muslimiinta nahay waxaan haysta mot ishkaal baan haysta ishkaalkan haysta waxaa weeyaan taarikhdeena annaga waxaa laga sawaraa inta madow bas ah waa nagala waxaa lehi jira ninka hadal badan halkaabaa kaa qadiya somahan taarikhda marka muslimiinta shaki ma lahan meelo madoobo meelo goobo badanoo madoob ay leedahay shaki ma lahan ama ayaga ku qabteena ama dad kale ku qabteena ama naftooda isku hayeena meelihii marka toosh weyn lagu qabani jawaarinta mushriqeedu qiimaha badnayna amaba lama aftiimina ama mid yaroo muxuuah biriq laasaa lagu yardhihi waxba laga laa tattadix macaalimuhu marka shaki ma lahan qaybaha iyaga way ahaayeen waxbay ku lahaayeen lianna dhanka baxaarada iyo badmaaxnimada laba qolo adduunka cid ku haysta ma jirin waa bortakiiska iyo cumaaniinta adduunka dhanba taarikhda qabsada adduunkan dambe hadda muxuu ahaa teknolojiyada ay hormartay marka laga taga xilliga hore badmaaxnimada labada gruub baa muxuu ahaa labada gruub baa loo yaqaana waa nimanka la yidhaha cumaaniyiinta iyo nimankan la yidhaha bortakiiska lidaalika jidkan hadda badiilka beriga hore muxuu ahaa jidka la mari jiray waa laga wareegtay marka dambe oo jidkan hadda ilaa south africa kasoo wareegana oo saas yurub iyo maraykanka aada halkaas oo badaha iskaga dari jidkaas lama aqoonin waxay dhahaan fasco digama ayaa ninkaas ayaa waxay yidhahdaan ayaa ayaa tusay dadka laakiin ninka wada kee wayaan badmaaxa waday oo hor socday wuxuu ahaa nin cumaani ah daaluhu oo ariiqa tusaay laakiin lama sheegayo isaga lama aftiiminayo waxaa la aftiimina fasco digama waa lagala muxuu ahaa war badan iyo mogti ninka hadal badan halbaa kaa qaadaya alcumuum marka baabkaaso baab taariikh hadda ma joogna waa muhimadda marka in waxaa weeyaan qilaacdaas iyo qalcoodhinkaas qofka uu muxuu ahaa eh, ogaado waa dhismo noocaas aho marka wax walba suuqyadiia kudhex yeela waaa kudhex yeela muxuua noloshii biyihii wixii oo dhan haddii dhowr bilood muxuu ahaa lagu haayo haba yaraata ee wax muxuu ahaa aad dareemayso dhibaato ma jirto nacam hadda xadiidka waxaan joognay ahaa fakharajuu ilayna oo afar kun iyo saddex boqol iyo afartanaad hay qaala wuxuu yidhi sabaxa wuxuu ku waabariistay rasul rasulka sal slm khaybara uu ku asbaxay weeyaan khaybara war maxaad nooga soo asbaxaysaa soo maqli jirin waa uu ku asbaxay khaybara khaybar iyo ciidankiisa fakharajuu ilayna way noo soo baxeen sadalka waxaa dhihi anas ibn malik radia allahu canhu arda wa macahum waxaay wateen almasaaxiya qalabkii ay eh, beeraha ku felinayeen falamaa goortii ra-wna ayna arkeen qaala waxay yihahdeen muxamadu wاlkhamiis kan waa muxamed iyo ciidankii ciidankiisii wاlkhamiis ay waljeesh warajacuu waxay u laabteen ilxisni xisnigaas ay u laabteen ufayskaas weyn oo magaalada dhan kor ka wada mari ay u laabteen yascawna ayagoo ordayaan farafaca rasul rasulka wuxuu kor u qaaday yadayhi gacmihiisu kor u qaaday uma kadibna qaala wuxuu yidhi allaahu akbar allaahu akbar allaa weyn oo allaa weyn subxaana wa tacaala kharibat khaybaru khaybar way kharaabtay way qaribantay way burburtay innaa annaga idaa goortii nasalnaa aan degno bisaaxati qowmin qolo bannaankooda xilliga aan degno fa saa'a waxaa xumaan badnaaday oo liidanaaday oo baas badnaaday sabaaxu lmundariina kuwa loo digay subaxooda wuu xumaaday yacnii nabigeenna calayi slat slam ummad ma weerari jirin isaga oo dhan waxaa way digniin iyo dacwo iyo howlo gaarsiin mogta marka ina anaga idaa naزlna haddii aan degno bisaaxati qowmi qolo barxadooda fasaa waxaa xumaan badnaaday sabaaxu lmundariina kuwa loo digay subaxooda wuu xumaaday faasabnaa fiiha kadibna waxaan la kulanoo helnay xumuran dameera dameero ayaan helnay waana baahan yihin abcan saxaabadii faabaknaha waan karsannay fanaadaa kadibna waxaa dhawaaqay munaadi nebiy nabigiisa dhawaaqay uu soo diray adeegiisa ayaa dhawaaqay faqala wuxuu yidhi ina allaha laweyne caza wajal iyo rasuula rasuulkii sal slam yanhaakum waxay idiin diidayaan can nuxuumi dameeraha hilbahooda fa inaha iyada rijsun waxaa weeyaan xaaraan oo waxaan bannaaneen saas ayuu nabigeen alayhi sala slam xadidka afar kun saddex boqol ko iyo afartanaad waa xadid saxiix maa qabla xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya qaala imam nasa al akhbarna camr ibn cuثmaan waa saduuq qaala anba'ana baqiy ibn waliid can baxiir ibn sacd alkilaaci can khaalid ibni macdaan alkilaaci intaba soo marna can jubayr ibn nufayr الxضرمي عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله taعaلى وa جميع الرواaة أنhu أبو ثعلبة xadثم وxuu sheegay أنهم أyga haزw inay la duuleen mعa rasu rasulka jirkiisa inay la duuleen salى الlaهu عaليه وaلiه وsلم ilaa khaybar ay u duuleen والnaasu dadkana jiyaacu ay baahan yihiin dameeraha wa uge waxay ahayd gaajo iyo rubad ayaa u geysay fawajaduu waxay heleen fiiha gudaheeda xumuran dameera oo min xumri alinsi dameeraha guryo joogta ah oon kuwa mxuu ahaa dameer farowga ahayn fadabaxa naasu dadka waxay gowraceen minha iyada qaybo ka mid ah ama xaggeeda wax ka gowraceen faxudita bidalika nebiyu nabigan ee arrinkaa loo shegay sal slm faamara cabdiraxmaan ibnu cawf ninkii munaadi rasulilah waa kan marka faamara wuxuu faray cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu faray waa ninkii aad taqaaneen oo taajirka ahaa oo dullanii cala suuq dhihi jiray sidoo kalena nabigeena calayhi salaa slam raggii saxaabada ahay oo aad kugu dhaway ka mid ahaa faadana wuu dhawaaqay marka finaas dadkii uu ku dhex dhawaaqay alaa ina luxuuma alxumuri اlinsi laa taxilu liman yashhadu anii rasuulu اllah nabiga hadalkiisu marka sheegaya alaa hooyay ina luxuuma alxumuri dameeraha hilbahood alinsi alinsiyat miyaa idiin qormaysa alinsi alinsi ee bini aadamka dameerihiisa oo la nool laa taxilu uma banaana liman qof uma banaana yashhadu ka markaati kacaa anii aniga rasuulu اllaahi salى اllahu calayhi wasalam inaan rasuulka alle qof qirsan rasuulka alle inaan ahay qof qirsan uma banaana weyaan yani qofka cuna waa qof marka xaalkiisa uu alla asturo uu yahay afarkun saddex boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala alimam nasib alay mt akbarna camr ibn wasaduq can baqiyat bn walid qala xadaثani zubaydiy maxamed ibn walid azubaydi wahiqat tabt can zuhri can idriis can abi idriis alkhawlaani waa taqaanaan waa ninkii caaidulahi bn cabdilaahi alkhawlaaniy wulida fii xayaati nebi sal slam ayuu dhashay waana markuu abudarda dhintay radia allahu ta arda ahlu sham isagaa sheekhu ahaa can abi haclabata alkhushani radia allahu ta arda ana rasul rasulka sl sl naha wuxuu diiday can akli kulli dii naabin mid kastao miciu saaxib ah oo min asibaaci duwaagga ah oo micda wax ku ugaarsado wa can luxumi alxumri dameeraha hilbahooda alhaliyati ee gurya joogta nabigu uu diiday calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay xadiidka ama baabka laba iyo soddonaad baabu ibaaxati akli luxuumi xumuri اlwaxshi dameer farowga hilbihiisa in la cuna banaani ay bannaanta iyuu baabkan u baab yahay dameerkii guryihii joogga ahaa caadiga ahaa oo la adeegsanay la raranayay isaga waxaa wey xaaraan hilibkiisa laakiin dameer farowga waa ayibun alaal xalaalun ayib weeyaan xadidka afar kun saddex boqol iyo saddex iyo fartanaad waa xadis saxiixa qala imam nas abarna qtay bn saciid qaala xadaثna almufadل wahuwa bn fudala wa iqaة faadilu cabid waa qaadigii can ibni jurayj can abi zubayr can jaabir intaba soo marnay qala wuxuu yidhi jaabir radia allahu taala arda ibn cabdilaahi wayaane can abi kadalika akalna waxaan cunay yowma khaybar maalinta khaybar luxuuma alkhayli fardaha hilbahooda ayaan cunay iyo alwaxshi iyo dameero farowga hilibkiisa ayaan cunay hilbahooda wanahaana nabiyu nabigeenna wuxuu noo diiday sal slm can ximaari dameerkii caadiga ahaa hilbiis wuu noo diiday nabigeena ala sl xadika saddex kun afar boqol iyo afar iyo afartanaad wa xadis saxi isnaada qala alimam nasri caleyh raxmat ullah akhbarna qatay ibn saciid qaala xadaثana bakr wa huwa mudar alqurashi wathiqatu tabt n hadi yزيid بn cabdالlahi بn hadi wa iqaة mktir can mحamed ibn ibrahim اquraشhi iqaة lahu afraad can ciisa ibn طلxaة اquraشhi wa iqaة faadil can cumayr ibn slmةa الdmri wa lahu صxba wa صxaabi jaliil radia allahu ta arda qaal wuxu hi bayna goor naxnu anaga nasiru aan la socona maca rasuulilah rasuulka alla la jirna sal slm bibacdi ahaaya rawxa meesha rawxa la yidhaahdo meesha ahaaya la dhihi jiro ku taallay rawxa waa meel maka iyo madiine udhexayso ahaayadana waa meel ayada kasii mid ah qeyb ka mid a weeyaan aan ku sugana wahum iyagana xurumun ay xaj iyo cumro xiran yihiin oy muxrimiin yihiin idaa ximaaru waxshin macquur idaa ximaaru waxshin waaba iyadoo dameer farow macquurun la boqongooyey wuu nool yahay meeshuu boqongooy fa rasul lla uri sl slm dacuuhu war iska dhaafa ha u dhowaanina fa waxaa dhow saaxibuhu saaxiibkiisa an yatiyahu qofkii boqongoystay oo muxuu ahaa ugaarsaday inuu imaadaa adhaweed iska dhaafo fa waa yimid fa waxaa yimid rajul nin baa yimid oo min ree bahzi ah huwa aladii caqara alximaar waa ninka dameer farowga boqongooyey fa qaala wuxuu ya rasu rasuulka allow sha'nukum hada alximaar dameerkan ku danaysta amaba duunakum camal waa yacnii dameerkan muxuu ahaa dameer farowgan aan soo boqongooyey adinka iskale weyaan oo mxuu ahaa cuna faqala wuxuu ya rasul rsulka shaanukum hada alximaar dameerkan ka danaysto dameer farowgan waxaa weeyaan hilibkiisa adinka iskale weyaan fa amara wuu faray rasul rasulka sal slm abubakrin ayuu faray yuqasimuhu inuu qaybiyo bayna naas dadka inuu kala qaybiyo ayuu nabigeena faray calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka afar kun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasa alي amat aqbana maxamed wahab wahb alxarani waa saduq qala xadaثana moxamed bn slmta alxarani isna waa iqa qala xadaثanii abu cabdiraxiim khaalid ibn yaziid alxarani waa isna iqatu qala xadaثani zayd ibn abi ureysata aljazri waa iqatu lahu afraad can abi xaazim slmt bn dinar almadani waa iqatu caabid can abi qataadata cabdulahi abu qataada maxaa qoran can ibn abi qataada waa cabdullahi bn abi qataada alansari waa iqa can abihi abiis abu qataada alxaariث ibn rabciy alansaari weeyaane qaal wuxuu yidhi abu qataada asaaba wuxuu helay ximaaran qaala wuxuu yidhi asaaba abu qataada wuxuu helay ximaaran dameer waxshiyan ee durjoog ah fa ataa bihi wuxuu keenay asxaabahu raggii saaxiibadiisa u keenay wa hum iyagana muxrimuuna ay xaj ama cumro xiran yihiin wa huwa abu qataadana xalaalun uu xalaal yahay oo xaj iyo cumro toona usan xirnayn fa akalnaa minhu kadibna fa akalna waan cunay minhu xaggiisii dameer farowgiaan wax ka cunnay kow faqaala waxay yidhahdeen bacdu markood bacdin qaar kale waxay yihahdeen low sa'alnaa rasuula allahi sala allahu alay slm rasulka hadii aan weydiin lahaynay oo xukunka hilibkan aan cunnay lakaana xasan fasa'alnaah waa weydiinay faqala wuxu rasulkeena alai sl slam qad axsantum wax fiican baad samayseen axsantum wanaag ayaad la imaadeen faqaala lanaa wuxuu noo yidhi nabigeena hal macakum la jirkiina miyu ahda minhu dameer farowgaas hilibkiisa shayan wax miyaad ka wadaan wax miyaa idinkaga soo haray qulna waxaa nacma qaalu fahduu lana noo soo hadiyey marka annagana aan la cunne marka xalaalnimadiisa nabigeena calayhi salaatu wasalaam ayaaba wuxuu leeyahay noo soo hadiyey annaga idinla cunay faataynaahu minhu faataynaahu aan u keennay minhu xaggiisa ayaan wax keennay fa akala minhu wuu cunay nabigeena cala slam wahu muxrimun isagoo muxrima waa yahay marka laba arrimood ba soo baxdayo tan koobaad dameer farowga inuu xalaal ayib yahay tan labaadna qofka muxrimka ah haddii ugaar lasoo ugaaray isagana uusan farin oo haliisoo ugaaro uusan dhihin loo keeno inuu waxaa weyaan uu cuni karo ayadna waa laga qaadanaya baabu ibaaxati akli luxuumi dajaaj digaaga hilibkiisa in la cuno inay banaan tahay iyuu baabkan u baab yahay digaa digaaga hilibkiisa in la cuno soomaalida waa taqaanayno yani dad qoonsimaad badan ay u badnaanayen marka waxaa weyaan digaaga waaan aad looma cuni jirin waa taqaanaan weliba marka hadda ay arkaan iyadoo waxyaaba aan wanaagsanen faraynaysa <laughs> soomaalida waa sanka baa laga qabsan jiri marka rag noocaasna waanu imaan doona nimanka raa carbeed kuwa noocaas halkan ayagana hadli doona xadiidka afar kun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala khaasatan kuwa reer baadiya u daran qaala imaamu nasai alayh mt akhbarna maxamed mansuur aljawaaz الkhuزاعي wa ثiqة qala xadaثna سفyاn بن cuyeyne qala xadaثna ayوب iبn abi tamiin سkhtiyani can abi qilaabat cbdالlah بن zayd jarmi wa ثiqة can zahdam ibn madrb alasdi aljarmi wa ثiqة ana abaa muusa alashcari utiya waxaa loo keenay abu muusa alashcari bidijaajin digaag ayaa loo keenay hilib digaag ayaa loo keenay fatanaxaa waxaa fogaaday rajulu nin baa min alqowmi oo dad ka mid ah ayaa xagga ugu turkay markii digaaggii hilibka la keenayba xagga ayuu isaga sikaday fa qaala wuxuu yidhi abuu muusa ayaa dhihi maa shanuka war maxaa ku daaray qaala wuxuu yidhi ini aniga ra'aytu waxaan arkay takula iyadoo cunaysa shayan shay qadirtu aan ka hosaday shay aan ka yeeqsaday iyadoo cunaysa aan arkayo mar hilibkeedii marka dadkeenni waa taqaan caadiga aha kow faxalaftu waxaan dhaartay marka anlaa aakulahu inaanan cunin ayaan dhaartay faqaala abuu muusa wuxuu yidhi udnu war soo dhowo fakul hilibka digaag kaali ka fara qabso cun fainii aniga raytu rasul rasulka ayaan arkay sal slm yakulu isagoo cuni wa amarahu wuxuu faray an yukafira inuu ka kafaara guto can yamiinihi dhaartiis inuu ka kafaara guto wuxuu nabi maxamed cunay kaale cuntada cun xadiidka afar kun saddex boqol iyo toddoba iyo iyo iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih ramat ali akhbarna qala alimam nasai alih ramat akhbarna cali ibn xujr wa iqatu xaafid qala xadathana ismaaciil ibn culaya wa iqatu xaafid can ayuub ibn abi tamiim weyaan can qaasim ibn caasim التميمي ومقبول عن زيد بن عن زهدم الجرمي soo marnay waa ثiقة iبن مضرب الأزدي الجرمي weeyaane qال وxuu yihi kuna waxaan cinda abi muسى الأشعري ayaan joognay faqudima acaamuhu cunadiisa ayaa la keenay waqudima fii acaamihi cunadiisa waxaa lala keenay laxmu dajaajin hilib digaag wa fi qowmi dadka waxaa kusugan rajul min bani taymilaahi axmaru min bani taymilaahi reer bani taymilaahi ka mid ah axmaru weliba cas kaanahu mawla waaba isagoo muxuu ah dadkan la xoreeyey yacni asaanta ziyaadada carabta ma qabaan ma taqaanaan asaanta ummado kale ayaa qabaan kaanahu mawlan falam yadnu sooma dhowaanin faqaa lahu abu musa wuu yih udnu war soo dhawow fainii aniga qad raytu waan ark rasul s sl sl yakunu minhu isagoo wax cuni digaag ayaan arkay soo dhawow wax ka cun weyaan xadiidka afar kun saddex boqol iyo sideed iyo iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nasai ahbarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waaiqa can bishr wahuwa ibn mufadal alraqaashi waaiqatu habtun caabid qaala xadaana saciid bn abi carubata waaiqatu xaafid can cali ibn xakam albunaani waaiqatu ضعفه الأزدي بلا حجة عن ميمون بن مهران الجزري واثقة فقيه يرسل عن سعيد بن جبير وإمامك عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن نبي الله نبي صلى الله عليه وسلم وحودي دي يوم خيبر ما أنت خيبر عن أكل كل ذي مخلب وحكستو محو صاحبه دقاقة أفكيسا محوها قروفا هذا هذا ya culama alla digaaga afkan qaroofanood muxuu ahaa wax ku cuna macadadan <laughs> ya sheekh ya digaag afkiisa hallihi lama <laughs> rab baabkaa lama rabo asho asho asho erey bixinu sameeya ay sharif ay labada kale waxba garan waayeen <laughs> khalaas marka annaha igu eedin haddii aad garan weydeen annaha igu eedina marka waxaa weeyaan mikhlabka waxaa la yidhaahdaa afkaas maarata yani gees ahaanta ahoo oy wa muxuu ahaa ha shimbiraha dhan ha kuwa isku mid maxaad u haysaan maxaa loo yaqaan <laughs> haye asmaan adigaa raanaan jiray waxba ma hayst haye khalaas eray bixina loo raadiyey marka o ana nabiy lahi nabiga sal s naha wuxuu diiy yowma khaybar maalinta khaybar can kulli dii mikhlabin mid kasta oo afqaroo fano saaxiib ah oo min aayr shimbir ah mikhlabka waxayaaba afkan qaroofano wax lagu dilo mise bis waa lugti cafwan cafwan cafwan cafwan mikhlabka waa ciddadii a waxaad u garan weyneen saas weyaan annaanu garan weyn marka mikhlabka qaroofka afka ma ahane waa ciddada ciddada w jaak اllahu khayra waxsan اllah ilayk shee xuseen can kulli dii mikhlab mid kasta oo ciddi u saaxiiba weeyaan oo min aayri shimbir ah afka qorofan maaha wa can kulli dii naabin mid kastooo mici u saaxiib oo min asibaac oo dugaagga ah ayuu nabigeena diiday sal slm xadiidka amaba baabka u dambeeyo iyo xadiidka u dambeeya baabu ibaaxati akli casaafiir casfuurka iyo shimbirta in la cuno banayn la baneeyo baabkan u baabay shimbiraha in la cuni karo xadiidka afar kun saddex boqol iyo sagaal iyo afartan xadiid daciifa qala limaam ibn sa'id akhbarana muhammad ibn abdullah ibn yazid al wa thiqatun qala hadathana sufyan ibn uyayna an amr ibn dinar an suhayb suhayb al-hadha mawla ibn amir maqbul an abdullah ibn amir al-aas radiyallahu ta'ala anhu rasul rasulka sallallahu alayhi wasallam qala rasulka wuxuu yiri ma min insanin qof ma jiro oo qatala dilay usfuran shimbir iyo famaa fawqa wixii ka sarreeya bikayri xaqiha xaqeeda la'aanteed oo xaq aanan ku dilin ilaa hadduu jiro sa'alahu allah alweyne ayaa weydiiyey caza wajal canha xaggeeda maxaa u dishaa la dhihi doonaa qiila waxaa ya rasuulka allow wamaa xaqua xaqeeda maxay tahay oo shimirtii wixii ka weyn xaq loo dili kara muxuu yahay oo bannaan qaala wuxuu yidhi yadbaxuhaa wuu gowrici fayaakuluhaa wuu cuni walaa yaqtacu ma goynay ra'saha madaxeeda yarmi biha wuu iska tuuri yacni inaad xayawaanka u disha inaad isaga ciyaarto ama ku toog barato lama ogola haddii aad dan aad ka leedahay oo raashiin aad ka rabta iyo curitaan markaas dhib ma lahan hada wallahu aclam wsala allahu waslm ala cabdi rasul mustafa